بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد سورة المائدة ayaynu tafsiirkeeda ku dhex jirnaa aayadda boqoliyo lix saddexdan aayadood waxa ay ka warramayaan xukunka dardaaranka marka culimmada qaarkood ay ka hadlayaan saddexdan aayadood ah, boqoliyo shan aayaddan u soo horraysaa waxay tilmaamaysaa kuwa aynu magacaabnay ka soo horaysaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar inuu waajib yahay oo marna aan dadka laga fududaynin laakiin xaaladda qofku uu quus istaago waajibkiisana uu guto wixii dadka xumi ay falayaan inaan ilaahay kala xisaabtamayn yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow calaykum anfusakum calaykum anfusakum ilzamuu anfusakum naftiinna ku dadaala oo hagaajiya laa yadurukum idindhibi maayo man dalla cidda ambata idahtadaytum markaa idinku hanuuntaan ka xumi waxba idin yeeli maayo ilallaahi marjicukum jamiica ilaahay xaggiisu ahaaday halka u noqonaysa sidaa u dhan tihiin fa wuxuu idiin warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluun camal waxaad samaynaysaan buu idinka xisaabin dadkii muminiinta hada ilaaha u yeedhay calaykum anfusakum buui tiinna ilaaliya tiinna hagaajiya qofka ambaday waxba idin yeeli maayo idinku haddaa hanuuntaan ilaahay unba idin hor iman doontaanoo aakhira wuu idin xisaabin doonaa marka aayaddu waxay tilmaamaysaa qofku markuu horta saalix noqdo ee isagu wanaagsanaado ayuu muslixna noqon karaa oo dawada dadka kale u gaadhsiin kara taas waa mid midda labaad hadduu qofku waajibkiisa qaato oo dadkii uu u baaqaya ay diidaan isaga dembi ma saarna laa yadurukum man dalla idaa htadayt wuxuu nebi moxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay caalam hoose ku tusiyey ambiyada dabeetana uu arkay nebi ummadi la socota nebi in yari la socota mid saddex mid laba nabi baan arkay buui walaysa macahu axad iyadoo cidhiba la socon marka qofku iyo ummadda xilka saaran waxa weyn ammaanada dadka gaadhsiiyaan hanuun kale ilaahay baa leh aayadda laakiin lagama fahmayo dadku hadday kharibmaan in la iskaga hadhayo adigu taada uun aad yeelayso toodana iska daynayso mafhuumka noocaas abubakar baa saxay dad yahow wuuhi aayaddan baa iska soo daliishanaysaan intuu khudbad akhriyay aayaddaasa akhriyaysa wa innakum tadacuunaha calaa qayri mowdiciha meeshii loo daliishan lahaa meelaan ahayn ayaa u daliishanaysaa anugu waxaan maqlay buuhi nebigoo ka warramayo xadiisoo leh inna annaasa idaa ra'w lmunkara walaa yuqayiruunahu yuushiku allaahu casa wajalla an yacumahum biciqaabih haddii dadku xumaanta ay arkaan ay waxba ka bedeli waayaan ay ka doorin waayaan waxa ilaahay u dhow yahay cadaab caama inuu ku rido marka haddii xumaanta isu diidi weydaan oo tidhaahdaan ilaahay anaga wuxuuna yidhi un hagaajiya waa xadiiskaasaa idin haysta marka nusuusta in la isla ahriyaya aayad iyo axaadiidta ayuu abubakar ummadda yusaxixu lmafaahiim mafhuumka nasku saxaya waa waajib ummadda saaranoo ducana la aqbali maayo balaayana ka dulkici mayso inta ay ka xun eeganayaan inta aanay wanaaga dhiirinaynin inta ay isugu mid yihiin qofka xun iyo qofka wanaagsan ama lagaba yaabo ka xun qofku inuu reer hebel iyo koox hebel iyo iyagoo isku e, madiiniyo magaalo ah uu qofku wato inaan waxba hagaagin baa laga yaabaa nusuus badanoo dee wanaagga in la faro dhiirinaysa xumaanta in la isu diiday dhiirinaysa ayaynu ku soo marnay suuratu aali cimraan saddexdan aayadood a'immada qaarkood waxa ay ku tilmaamaan inay yihiin aayadaha u tafsiirada qur-aanka ibnulcarabi oo kale ayaa waxa uu leeyahay soddon aayadood ayaan garaacayay soddon sannadood baan garaacayay albaabka aayaadkaasoo ama aayaddaa usoo horraysa markii dambea ilaahay ii furay waxaan u maleeyay inuu sax yahay waa min xayu nadmi walxukmi walicraab xagga icraabka naxwo ahaan iyo eh, xukumka ay ka waramayaan iyo tarkiibkooda ayaa xoogaa u baahda in ay celceliyaan a'immatu tafsiir marka hore waxay isweydiiyeen dardaaranka ay ka warramayaan aayaadkan ee la leeyahay qof faasiqahoo gaalay ah, ha ka markhaati noqdo xaaladaha qaarkood ma muxkam baayoo wax jira arrin sugan baa mise waa mansuukh a'immada qaarkood waxay ku tegeen inuu la nasakhayo dee aayadaha tilmaamaya in qof caadilihi uu markhaati eh, noqdo ayaa nasakhay wa ashhiduu daway cadlin minkum waaya laakiin waxay u badan yihiin culamaau tafsiir in aayaduhu ay muxkam oo lagu amal falayo xaaladda lagu camalfalayaana xaalad gaarahunay tahay oo xaaladda aayaadku ay xusayaanay tahay sababbay lahaa ku soo degeen waxay israacay saddex ninoo midna islaam labana kiristan safar dheer bay galeen safarkaas iyagoo ku jira ayaa sakaraadkii uu qabtay ninkii muslimka ahaa waaya rajul min bani sahmin reer bani sahmin nin ka mida buu ahaa labada kristankiina tamiima daari iyo cadi bnu badaa ayaa la odhan jiray markii ninkii nafti ay qabatay dardaaran buu qoray oo alaabta dhexdeedii buu geliyay alaabtiisi way soo qaadeen alaabtii wixii u lahaayoo reerkiisiibay u keeneen waxay kala baxeen galaas dahab dusha uu kaga xardhan yahay oo bilicsan galaas weyn oo dahabu dusha kaga habaysanya berigii hore asaa loogu samayn jiray taa way khiyaameeyeenoo gaar bay u intii kale reerkiisii u keeneen walaaqdaasoo aanay iska ogeyn bay xaafaddiisii ka soo saareen alaabtii way akhriyeen waxay idhaahdeen bahal ku jiray ah, waxaanuu ka tegay ninkani oo dahab dahab ku habaysnaa ayaa ka maqana mee mar war hayna bay ninkani wixii uu ka tegey dee intaasunbu ahaa waxa dhacday dabeed in wakhti dambe la helaoo maka laga helay galaaskii cid haysata haddii la weydiiyena waxay dhahan labadaa nin baa laga iibiyey iyagii baa dib loogu soo noqday waxay dhahaan saasay u dhacdo anaga iibsanay aayaadku taasay ku soo degeen xukunka noocaas sidii loo xallin lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinna ahaaday idaa xabara axadakum ulmowt midkiin marka uu malagu ku yimaado sakaraadku xiina alwasiyati wakhtiga uu dardaarmayo itnaani waa laba shahaadatu nayni laba ayaa markhaati noqonaya qofkaas markuu sii dhimanayu dardaarmayo dardaaranka mashruuca ah waa in laba dhegaystaan marhaatigu waa inu laba noqdo dhegaysanaya dardaaranka labadaasoo dawaa cadlin minku laba caadiliinahoo idinka idinka mid ah wa aakharaani aw aakharaani ama laba kale haddii labadaa caadiliintaee muslimiinta la waayo aw aakharaani min khayrikum laba qof oo kale oo iyaguba gaalo ah ayaa noqon kara markhaati in antum darabtum fi lard haddaad dhulka safartaan fa asaabatkum idinku dhacdo musiibatu lmowt musiibadii geeridu iyo dhibashadii ay idinku dhacdo laba qof oo kaleba markhaati ka noqdeen dardaaranka haddii wax isweydaar yimaada wax khiyaameeyaan labadaasi taxbisuunahumaa waydin soo joojin doontaan min bacdi salaati salaada dabadeeda salaada casar dabadeeda idin soo joojin labada ah fa yuqsimaani billaah ilaahay bay ku dhaaranayaan in irtabtum dadyow haddaa shakideen laa nashtarii bihi ay bilqasam laa nashtarii iibsan mayna bihi ilaahay magaciisa amanan adduunyo ku iibsan mayna lacag magaca ilaahay lacag dhaafsan mayna sidaa ku daraan walow kaana daa qurba qofka lagu marloo markhaati furaya xigtaba ama lagu markhaati furaya waxay leeyihiin walaa qarin mayno shahaadat allah ilaahay markhaatigiisa qarin mayno innaa annagu idan haddaannu qarino laminal aafimiina kuwa dembaabay baanu ka saasay ayuu noqonayaa arrinkoodu aayaddu dadkii muslimiintaabaa ilaahay u yeedho wuxuu ihi qofku marka uu sakaraadku ku yimaado dardaaran baa mashruuca dardaarankaa laba markhaatiyoo caadiliin ah u sameeya muslimiinta ka mid laba waayo oo meel muslin joogo meel gaala uun joogto arrinku noqdana dee laba qof oo gaalada ka mid ah ayuumaa noqon doona hadii arrinkoodii fashilaad uu dhaco waaba sida qisada aynu ka warannay aynu soo xusnay ee sababtu ahayde eh, oo khiyaamo lagu ogaadana salaad casar dabadeed intoo la soo joojiyo iyadoo macnaha loo lagu cabsi gelinaya dhaarta ha dhaarteen waxay ku dhaaranayaan sidaa ilaahay u laqimay dadyow haddaa shakideen magaca ilaahay dhaar ku iibsan mayna intaasaa naga wallo ah ilaahay inaanaan qarinin innaa idan la min al aaimiin sidaasay u dhaarta sidaa aayaddu ay sheegtay in irtabtum laa nashtarii bihi amanan walow kaana daa qurba walaa naktumu shahaadat allaah innaa idan la min alaaimiin intaasay sidaa isu raacinaa macneed waxa weeyaan iyadoo dhaartii la adkaynayo salaad casar dabade la soo joojiyo magaca ilaah ku dhaartaan dabcan dee waa kala duwan yihiin kuwan qisaduna ay khusaynaysay waa dad aaminsan bay ahaayeen ilaahay sida kalunbay dee ka gaaloobeeneen dhaabtu waa noocaa waaya fain cuira buu ilaha yidhi haddaba haddii la ogaado calaa annahumaa istaxaqa isman inay dembi mutaysteen inay dembi mutaysteen ay dembiilayaal yihiin arrinkoodii ha laga guuro markaa ah. fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani maqaamahumaa meeshoodii istaagaya halka iyagu ka dhaaranayeen laba qofoo kalaa galaya labadaa qofoo min aladiina kuwii kamida mid ah istaxaqa calayhim ay ku mutaysteen alwlayaani labada u xiga meydka inay dhaarta u horumariyaan ay xaq ugu yeesheen fa yuqsimaani billaahi labadan meydka isxigaan waxay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa markhaatiga yagan oo looga jeedo dhaartayadan axaqu way ka wanaagsan tahay min shahaadatihimaa labadaa hore dhaartooda dhaartii inbaa imminka markhaati lagu sheegay wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin annagu innaa annagu idan hadaanu xadgudubnay la min adaalimiina dulmifalayaashaannu ka midna waxa aanu sheeganaynaa waa wixii qofka iyagaas ka tegay daalika sidan in labadan dambe ay dhaartaan oo sidaa la ysu weydaariyo adnaa way u dhowdahay an ya'tuu inay ula yimaadaan bishahaadati dhaartii calaa wajhihaa wejigeedii inay dhaartu sidii ay ahayd ama markhaatigu sidii u ahaa inay u furaan kuwa hore taasaa u dhow aw yakhaafuu ama ay ka cabsadaan labada hore an turadda aymaanun bacda aymaanihim dhaarahooda inay dhaara lagu radiyayay ka dambaynayaan inay taa ka sii warwaraan wataquu llaaha wasmacuu ilaahay ka cabsada oo maqla waxa laydiin sheegayo wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin qolyaha faasiqiintaa ilaahay ma hanuuniyo saad waxay ka warramayaan aayaadku xaalad khaas marka waa inaan la odhanin aayaadku mansuukh beeyina la ydhaahdo waa muxkamo waxa ay ka warramayaan xaalad khaas ahoo qofka muslimka ah isagoo meel qarfa ku nool haddii dardaarankiisii iyo markhaatigiisii iyo wax kasii noqdaan dadkaa kaleba markhaati ha noqdeen ha la dhaariyo labada aan islaamka ahayna markhaatiga noqday haddii laga shakiyana sida aayadda labaad ay sheegtay waxaa la soo joojinayaa laba qofoo ay isxigaan qofkii dhintay marka iyagu dhaar dambay marayaan ila dhaartii qoladii hore waa la ogaaday inay been sheegeen dhaar dambay marayaan waxay ku dhaaranayaan markhaadhaartayadana ka wanaagsantoodii ma xadgudbayno haddaanu xadgudubno daalimiin baan nahay adag bay iyaguna marayaan marka waxay yeelanayaan wixii ay sheeganayeen waxay ay sheeganayeen bay yeelanayaan dhaartii horena tan dambaa burinaysa oo taasaa laga raacaya ilaahay wuu sababeeyey sababtan waxaan loo kala dambaysiinaya dhaaraha oo waxa uhi daalika adnaa an ya'tuu bishahaadati calaa wajhiha taasi waxay u dhowi badan tahay kuwa hore markhaatiga inay sidiisii u furaan oo ay isidhaahdaan waxba ha khiyaamaynina kol haddii laydinka daba imanayo aw yakhaafuu an turadda aymaanun bacda aymaanihim ama ay ka walaacaan ay ka fikiraan dhaartoodan in dhaari ka dambaynayso macnaha xukunkana wuxuu noqonayaa xukun baahooo la iska ogaado dabeedna kii wax khiyaamayn lahaa wuxuu leeyahay dee waaba daba iman doonaa haddii aad wax khiyaamaysooo dhaarbaa taada ka daba iman doonto dabeetana wixii kolley waa lagugu yeelan doonaaye waxba khiyaamaynin markaas markhaatigii bay si saxa ah u furayaan saasaa ilahay dhaarahan kala dambeeya uu sababeeyey marka saddexdan aayadood waxa ay ka warramayaan xaalad khaasa oo ku timi cid khaasa oo gooniya sidaasay muxkam ku noqonayaan wailaa haddii aan sidaa la odhanin dee dardaaranku waxa ay tahay inay ka markhaati kacaan iyo wixii markhaatiyahoo dhan cid caadiliina oo islaama oo aan gaala iyo faasiqiintoona ahayn sidaas sida muslimiintu ay isla waafaqsan yihiin laakiin tan aayaddu ay ka warramaysaa waa xaalada haaskaa ah wey saddexda aayadoodna sidaasay isku shay keliya ayay uga warramayaan sidii baanuu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam kadibna waxa uu mar haddii arrinkii qoladii hore ay ku dhaarteen wax ka soo noqdeen laba qof ha yimaadaan oo ninkaa reer bani sahmi ay isxigaan labadaasi ha dhaartaan waa labada uxiga dad sida ilaahay awlayaan buu ku tilmaamay waa labada ugu aqrabsan ee ugu dhow ka dhintay labadii baa yimi way dhaarteen dabeedna waxaa uu ku xukumay bahalkii la waaye galaaskii labadii nin ayuu ku xukumay saas iyaguna markii dambe ku qirteen fain cuira calaa annahumaa istaxaqaa iman uira macnaha caara calayhi ialaca calayhi weeye wuu daalacda wuu arkay haddii la ogaado annahumaa istaxaqa iman inay dembi mutaysteen macnaa dembiilayaalyihiin labadii kolkii hore dhaartay beenaa layaalyihiin fa aakharaani yaquumaani maqaamahumaa laba qof oo kalea meeshoodii istaagaya laba qof meeshoodii istaagaya macnaheedu kaalintoodiiunbay galayaan halkay kuwii hore ka dhaarteenay iska deedifaynayeen wax ayuunbuu kii muduciga ahaa unbaa dhaartii xaggiisa wareegaysa oo sharciguna marna wuxuu dhaarayaa muduciga waa sida badane waxaan leeyahay mudacaleyhiga sida badan muducigana markhaati baa lagu leeyahay xaaladaha qaarkood oo waxaa jira muduciga la dhaariyo sida halkan iyo meelaha qaarkood qasaamada baabka la ydhahday fa aakharaani yaquumaani maqaamahum maqaamka loogama jeeda halkii uu istaagaybuu cagaha saaraya waxa weeye kaalintii unbuu galaya halkay kuwii hore ka dhaaranaya wax iska riixayeen ayay kuwani dhaaranayaano dabeedna wixii ay sheeganayeen mutaysanayaan labadan haddaba meesha istaagayaa tilmaan gaara ilaahay uu ka bixinaya waa labada u dhow markaasaa ilaahay wuxuu ihi min aladiina kuwiibay ka mid yihiin ay kuwii xaq yeesheen ay ku mutaysteen calayhim alwlayaani waxa ay ka mid ay maydka isxigeen ee weliba labada awlayaanka ee usii dhowe ay xaq ugu yeesheen inay qadimaan waa ka fatxulqadiirka soo qadaraya shay mafcuula oo la odhanaya istaxaqa calayhim min aladiina kuwiibuu ka mid yihi xigtadii labadani xigtadiibay alladiina xigtadaasoo istaxaqa ay ku mutaysteen al wlayaani labadan qofka dhinta ay isu xigaan waxay xaq ugu yeesheen calayhim dushooda an yuqadimuuhumaa lishahaada walilyamiin inay dhaarta u horumariyaan macnaa labadanay isxigaan maydka ayaa xaq leh xigtada kale xaq ku leeyihiin xaqaasina waxa wey dhaarta u xulaan oo war idinka ayaa mudan inaad dhaarataane haddaanu xigtadii kale nahay waxaa xaq u yeelateen inaannu idin qadinna idin qadinna marka awlayaankiibaa faacil noqday oo faacilu istaxaqa labadan aqrabka abaa mustaxiqiina xigtada kale ayay xaq ku yeesheen oo ah an yuqadimuuhuma inay u qadimaan dhaarta oon laysku qabsanin dhaarta anaa dhaaranaya anaa dhaaranaya laakiin waa inay war idinkaa u dhowe dhaarta oo gala dhaarta dhibaadeeda waxa qaata ka dhow marka xigtada kale waxba yay ku xiiqina ha ku qadimaan intaasaa tarkiibkeeda xoogaa yarrakaa ka leeya laakiin dee ficilkiiyo faacilkii iyo mafcuulkiiba sheegna mustaxiquna waa labada awlayaanka ee ay isxigaan qofka dhintay mustaxaqu calayhimkuna waa xigtada kale waxa ay isku yeesheenna waa inay u xulaan dhaarto ay u qadimaan intaas waa cadde ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkii mar haddii saddexdaaba aad kala fahamto macnu waa waadix qirada xabsana wey jumhuur lquraa ustuxiqaba iyagu maaragtayan ficilka in majhuul laga dhiga ayay akhriyayaan oo alawlayaanna ay markaana aybu faacil noqoto laakiin taasina way ka sii yar tarkiib adagtahy laakiin tanaa ka waadixsan si basida marka loo sheego fa yuqsimaani billaahi la shahaadatuna axaqu min shahaadatihimaa waxay ku dhaaranayaan labadaa qofka dhinta ay isu xigaan dhaartayadanaa ka wanaagsan tii nimankii hore gaalada ahaa ee dardaaranka ka markhaatigaha ay dhaarteen wama ctadaynaa inaa idan la min aalimiin manaanaan xadgudbin haddaanu xadgudubnay aalimiin baanu taasay leeyihin marka macnaha ka soo baxay waxa uu noqday kow markuu qofku dhimanayo inuu dardaarmo waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkuba haduu doonayo inuu wax dardaarmo mar walba dardaarankiisu ay iska sii qornaado waxay taasina tusinaysaa diyaargarow qof dardaarmayaa waa qof safarka u diyaara qofka safarka u diyaara weeye naftana lagu tababara iyo ehelka iyo asxaabta weeye oo dardaarankiisa uu qornaado qofka wixii lagu leeyayo wuxuu leeyahay wax cid ka dhexeeya waxoo dhammi waxa labaad oo halkan aayaddu ay faa'iidaynaysaa dardaaranka in loo sameeyo markhaatiyaal waayo dadka e, dhaxlayaasha ah marka ay duunyada doonayaan si unbay isu dhagooleeyaan way isdhagatiraan fartiisiiba maahaba iska odhan karaan hadday doonaan marka waa in markhaatiyaal loo sameeyaa waxaad halkaa ka arkaysaa kale islaamku had jeer markhaatiga iyo arrimaha go'aammada wixii caddaymaah iyo wixii qaraaree cidda gaadhaysoo dhan cadaaladdu tixgeliyaa cadaaladda waa arin iimaankii akhlaaqdaba la xidhiido oo dee ku xisaabtan leh shasiyad mudakara wey qofka cadaalada le waxaa kaleynu aayadda ka faaidaysanaynaa haddii xaaladan khaaska ahay timaado haddii dayaxa la waayo xidhigaha lagu gudaaye qofkii caadilkaa ah haddii la waayo faasiqa laftiisa in isaguna meeshii uu soo geli karayo laakiin la dhaarinayo la dhaarinayo waa meelaha had jeer laga soo qaatay beryahan dambe berigii hore lama dhaarin jirin markhaatige laakiin kolkii faasiqnimadii ay badatay culimmadu waxa ay leeyiin si ay sheegtay laa ba'sa in markhaatigii dhaarin lagu kabo oo lagu xoojiyo si bal nooc cabsiya ay noqoto waxaynu ka faa'iidaysanaynaa geeriduu dee kolkaa qadar ilaahay ha ahaata laakiin haddana aayaddu musiibay ku tilmaantay musiiba waa balaayo ku dhacaysa dadkii ila waa shay naftii ay jeclaayeen bay ka qaadaysa fa asaabatku musiibat lmowt waxaynu ka faaidaysanaynaa aayadda in dhaartu ay yeelanayso waxyaaba muqallidaata waxyaaba lagu adkeeyo makaan baa lagu adkeeyaa zaman baa lagu adkeeyaa sifa lagu adkeeyaa makaan baa lagu adkeeyaao masjidka in qofkii la keenaa nooc dee waa arrin ku abuuri karta cabsi licaankiiyo markuu nebigu samaynaya mimbarkaasu a keenayo ninkiiyo naagtii u dhaarinayay wakhtina waa lagu adkeeya bacda casr wakhtigaas eh, bacdalcasarka ee malaa'igtu ay isbedelayso ee warbixinta khatartaa la gudbinayo iyadana in la idhaahdo warhooy weliba bacdalcasar jimcaha wakhtigii saacatulijaabaha la filayay in la idhaao waad adhax inkaar baa kugu dhacaysa waad adhax jabi doonta ee iska ilaali wakhtigu waa wakhtiga ah min bacdi salaa waa salaad casar waxaa kaloo aayadda aynu ka arkaynaa marka xukunkan la taagan yahay in ay isbedeli karayso dhaartii hore oo xigtada ay usoo guurayso xigtadaasina markay dhaartaan ay xaq yeelanayaan masalaa jirta fiqigeenna macruufoo yamiinu raddi marka hore muduciga markhaati lagu leeyahy hadduu wax sheegto oo madda calayhiguna uu dafiro haddii uu waayo madda ayaa lagu leeyahay dhaarta hadduu isaguna ka baqo raddi buu samayn karaayoo muduciguu ku ceshan karaa marka waa lagu soo celinayaa kuwan oo dhaarta baa leeyihin wixii ay yeelata marka halkaa waxay leeyihin fuqahada waxaa laga qaadan karaa qofku hadduu wax sheegto miladi iyo markhaatimidunbuu ku qaadanaya laakiin afkiisoo kaliya kuma qaadanayo hebel baan wax ku leeyahay caddee la leeyahy haddii uu caddayn kari waayo dhaara la odhanaya mar hadduu waayo waa inuu dhaartaa ama waa inuu markhaati ku qaataa wixii uu sheeganaya ama waa inuu dhaar ku qaataa laakiin hadduu aamuso oo uu jawaabi waayo qofkii wuxu sheeganayay loo xukumi un maayo waa in la ydhaahdaa dhaarku qaado dalika adnaa an yaatuu bishahaadati calaa wajhiha taasi waxa ay u dhowdahay inay markhaatiga sidiisii ula yimaadaan kuwii dhagaysanayay dardaaranka dardaaranka kuwii dhegaysanayay marka laydhaa war dhaartiinna dhaar baa ka dambaynaysa haddaad been sheegtaan dee waayeeba odhanaya haddaa marhaatigaan sidiisa furno aw yakhaafu an turadda aymaanun bacda aymaanin ama waxay ka cabsanayaan dhaartoodii in mid laga dabageeyo wattaquu llaha wasmacuu wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin markaas sidaasaa aayaddu ay xaalada khaaska u tilmaamaysaa xaalada khaaska kolkay xusaysana dee waxa ay noqonaysaa in loo daliishanayo on la odhanaynin waa mansuuh waaya yowma yajmacu allaahu rusul wadkul nebi maxamedoo waxaad xustaa yowma maalin yajmacu allaahu ilaahay uu soo ururin doono alrusul rusushii buu isu keenayaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay qaaluu rusushu waxay leeyihiin laa cilma lana ilaahayow cilmi uma lihin ma ogin innaka adugu anta callaamu lhuyuub calla waxa maqanoo dhan aad baad ogtay saasay leeyiin dardaaran baa ilaahay uu ka soo warrama halkaa waxaa laga fahmay allays in laga tegay adduunyadii in laga sii safrayo la geeriyoonayo in ilaahay layshortaagayo ilaahay kolka layshortaago waxa diyaara xisaabtiisii aakhiro waa la yska tegayoo waa la yska seexanaya arrinku ma laakiin ugu horaynba kafad iyo miisaanbaa ilaahay u rakibaya xisaab adagna waa furmaysa nin ilaahay ku jiqsiiyo iyo nin u fududeeyaba ah, xisaabta ku bilaabantay iyo su-aasha ku bilaabantay kuwii khalqiga ilaahay u fadli badnaay oo rusushiiah dee kale ma laga dayn ilaahay baa yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin ummadihiina waan su'aalaya rusushana waan su'aalaya haddaba rusushu way garbaxayaan way isbaraxayaan su rususha marka ayagu ka dabaashaanay iska riixaan arrintaa ay cadeeyaan dee ceebteedu ummadahay saarantay marka ceebta ka timaada suaasha rususha iyaga ma saarna wixii ka yimi dhibihi laakiin waxa uu saaran yahay ummadaha ku fadeexadaysa markan ay leeyihiin laa cilma lanaa inaka anta callaamu lquyuub dabcan siduu ilaahay u ogaa arrimaha adduunyada bilowgeedii iyo dhammaadkeedii rasuulna uma ogaa waxway ka ogaayeen sida qisadan soo socota aynu ku arkayno rasushu nebi ciiseba waa ka jawaabaya laakiin waa ta'aduban maca allah iyagoo ilaahay ka edabsanaya yidhahdeen dee ilaahay adigaaba wax walba ogsoone annagu maxaanu ognahay cilmiga marka kaaga la'a keena dee waxba kama jiraan waa wax aad u yar wey waxaa markaa halkaa aad ka arkaysa insaanku intuu ifkan joogo in ay tahay inuu naftiisa xisaabiyo war talow maxaa shara talow maxaa khayra talow halkee xaalkaagu maraya hadduu taa laga waayo wakhti kale ayuu farta dhexda ka qaniini doonaa nabi ciise hadaba ilaahay qisadiisiu halka ayuu ka bilaabay alla waxau idhi id waqti xus nabi maxamedow qaala rabbibaa wuxuu idhi yaa ciise bna maryam ciisihiina maryamow udkur nicmatii calayka waxaad xustaa nicmada aan dushaada yeelaan ku siiyey wa calaa waalidatika hooyadaa nicmadaan siiyeyna bal hadda ilaahay ugu mahadna id wakhti baan kuu nicmeeyey ayatuka aan kugu xoojiyey biruuxi alqudus malakul jibriil baan kugu xoojiyey tukalimu nnaasa dadkaad la hadlaysay filmahdi adiga oo xoolka ku jiroo yar wa kahlan adigoo nin weynana dadka waad la hadlaysaa risaaladaad gaadhsiinaysa waid waqti xus nicmooyinkiibaa ilaahay u tirinaya callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka qoraalka iyo fanka khadka walxikmata xikmadana waan ku baray iyo sida dadka loogu garsooro ee loo hogaamiyo watawraata walinjiil towraad iyo injiil labadaa kitaabna waan ku baray wakhtigaasaan kuu nicmeeye xus waid wakhti xus nebi ciisow takhluqu min adiin dhoobada waxaad ka samaynaysa ka hay'ati dayr wax shimbirkaoo kala ah biidnii awooddayda iyo amarkaygaad ku samaynaysa fa tanfukhu fiiha markaasaad afuufaysa fa takuunu dayran shimbir bay noqonaysa biidnii awooddayda ilaahay qudradiisa wa tubri'u waxaad bogsiinaysa alkmaha qofka indhala'aanta kusoo dhasha ee dam ah walabrasa iyo ka barasta leh biidnii karsiintaydaad ku bogsiinaysa waid waqti baan kuu nicmeeyey tukhriju lmawta waxaad soo saarayso ood soo aakhira toosinaysa almawta kuwa dhinta biidnii karsiintayda iyo awooddayda waid waqti baan kuu nicmeeyey kafaftu aan kaa hakiyey oon kaa joojiyey bani israa'iila canka reer bani israa'iil oo weerarkuga ah, ha ku dilayaan kaa joojiyey oon caalamka kore kuu qaaday id wakhtibay dooneen inay ku dilaan ji'tahum bilbayinaat aad ula timi mucjisooyin cadcad oo kuwaa la soo sheegay ah. may garawsanin fa qaala aladiina kafaruu minhum gaaladii reer banu israa'iil waxay idhaahdeen in haadaa ilaa sixrun mubiin waxaanuu ciise wadaa waa sixir ee mucjisaad ma aha wa id wakhti baan kuu nicmeeyey awxaytu ila alxawaariyiin nimankii xawaariyiintaa xoojinta ku ahaa taageerayaashaadii baan u waxyoodan qalbigooda ku ilhaamiyey an aaminuu bi aniga i rumeeya wa birasuuli rasuulkayga ciisena rumeeya sidaasaan ku ilhaamiyey qaaluu markaa waxay idhaahdeen aamanaa ilaahay ou ku rumaynaya washhad markhaati ka ahow biannanaa muslimuun annagu inaan hogaansanna qisadaas waxay ka turjumaysaa ciise inaanu ilaahay ahayn laakiinuu yahay addoon cabdullaahi wa rasuuluh rasuulkii ilaahay yahay waxay ka jawaabaysaa oo kale waxyaaba ay daliishadaan kiristanku oo ah ciise inuu ilaahay ahaa waxa muujinaya qaar dhintayna wuu soo noolayn jiray shimbirana wuu abuuray iyo xayawaanno qur-aankiinaaba sheegayba inuu xayawaana wax abuuri jirayba ilaahunbaa wax abuura marka ciisena qaar dhintayna wuu soo nooleeyey qaar xayawaanana dad iyo eh, xayawaanba wuu abuuray halkaasay ka taagan laakiin way nacnacayiinoo way silan Ehm, arintaasi si ay meesha uga baxdo ilaahayna u beeniyo muxuu raacinayaa mar walba saasaad yeeshisaasaad yeeshisaasaad yeeshi bal erayga soo noqnoqonaya biidnii biidnii biidnii biidnii markaa biqudratii wa biamrii anigaa arrinka fulinayay anigaa kuu sahlayay marka abuurka ilaahay baa lahaa kuwa dhintay isagaa soo noolaynaya shimbirkan isaga ayaa ruuxda ilaahay siiyey sababtunbuu lahaa sida had iyo jeer malagan ilaahay noolaha uu u diraya oo ruuxda ugu afuufayo ee malaguu sababta u leeyahy abuurkana ilaahay u leeyahay saasoo kale unbay marka qisadaasi fashilaada noocaasa nimankaasi ay qabaan aragtida noocaas ayay meesha ka saaraysa biidnidaa soo noqnoqonaysa waxaa kaloo aynu arki doonnaa ciise laftii soo oo dee ku dhawaaqaya in ilaahay subxaanahu watacaala ay caabudaan oo tawxiidka ugu baaqayaan qaybaha dambe marka arrimahani ilaahay ugu manno sheeganayaa waa aqoon iyo awood ilaahay uu siiye insaanka aqoon iyo awood isnaadkiibaa ilaahay wa halkan isagaa isu tiirinaya kaasaan ku baray kaasaan ku baray macnaha isnaadkii musnadu ilayhiga wax loo tiirinayaa shaygan leh xaqiiqanimo marka wax intanba waxay ahayd nicmo marka nicmada ilaahay ugu manno sheeganaya waxa weeye waa aqoon iyo awood ilaahay siiyey labadaba karsiin iyo aqoon insaanka labadaaba ilaahay baa u hibeeya ilaahay baana laga martiyaa la weydiistaa aqoonta iyo awoodaba cilmiga qaybihiisa kala duwanna iyo cilmiga ehelkiisabana aayaadku ama aayaddan dheeri ammaan bay u tahay qaybihiisa kala duwan cilmiga inta faraha badanna rususha markuu ilaahay u manno sheeganayo iyo marka uu ammaanayo sida qaalibka aqoon ayaa ilaahay ugu manno sheegtaa subxaana wainnahu laduu cilmin limaa callamnaahu waa nebi yacquub ah, waxa ilaahay ku ammaanay mid cilmilabuu lahaa cilmigii aan baray daraaddeed aqoon buu lahaa wakadalika yajtabiika rabbuk wa yucallimuka min taawiili alaxaadiid waa nebi yuusuf ilaahay baa ku doortay aqoon buu ku siiyey nebi maxamed ilaahay wuxuu uhi waanzala allahu ilayka alkitaab waanzala allahu ilayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llahi calayka cadiima waqul rabbi zidnii cilman qaala yaa ayuha nnaas cullimnaa mantiqa ayr wa uutiinaa min kulli shay cullimnaa mantiqa tayr macnaa intaasoo markaad isu wada keenteed aad ugu fiirsata waxaad arkaysaa rususha waxa ilaahay ama ugu manno sheeganaya ama ku ammaanaya waa aqoon aqoontu qiimaha ay leedahay marka ilaahay wuxuu nicmadii ka dhigay ugu horrayse uu siiye ciise adiga iyo hooyadaada ilaahay waa u iyadana dee suuratu waxaynu ku soo maraynay nicmooyinka ilaahay uu siiye kala duduwan suuratu ali cimraan malakul jibriil baa ilaahay uu ku xoojiyeeoo waxa uu ahaa taageeraha had iyo jeer ambiyada iyo rususha ayuu ahaa malagaas safiirka rususha iyo udhaxeeya ayuu ahaan jiray iyo ama rususha dadkaad la hadlaysid adigoo xoolka ku jira adigoo garhmadoobaabah labadaba kahliguna waa qofku markau mudakarka iyo garhmadoobahaya mahdiguna waa yaraanta isagoo mujaabuu la hadlayo dadkii yaraanta ku hadlaybuu ka mid waxyaabuu ilaahay ugumana sheegtay waxaa ka ah kitaabka eeg towraad iyo injiil labadiiba gaar baa ilaha u sheegay marka kitaabkan sida culamaau tafsiir dee u badan yihiin waxa weeyaan qoraalka qoraalku qiimihiisu leeyahay wayusama axad lisaanayn labada carab midkood baa lagu tilmaamaa sida carabkeenna waxaynu ugu caddaynaynu ugu cabirno sidaasoo kalea qoraalkana loogu cabbiraa wax diinta gebigeeduna dee qoraal bay nagu soo gaadhay nicmooyinka ilaahay ummadaha uu siiyo ayuu qoraal ka mid yahay nuun waalqalami wamaa yasturuun waxyaabuu ilaahay ku dhaartee weey saa bay tahi dadku inay umiyada ka baxaan oo nicmadan ilaahay uu halkan ku xusay ay helaan oo ummaddan la wada gaadhsiiyey aqoonta iyo qoraalka iyo eh, khadka inay fahmaan waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay mucjisaadkiibaa nabiga nuuxusay mucjisaadka shimbir baad abuuraysay ilaahay awoodiisa mid cudur uu ku dhacayo akmuhu waa ka indhala-aanta baraskuna waa ka cadcadaanka labadaba ilaahay idamkiisaaad ku bogsiinaysa cilmigii caafimaadka ayaa ilaahay uu tilmaamay inuu ugu nicmeeyey rasuulkan inuu baray macnaa cilmiga dhakhtarnimada iyo caafimaadku barashadiisiiyo iyada oo qofku uu fahmo waa aqoon ilaahay insaankan uu ugu deeqay isla markaana ay tahay inuu dadka isaguna ugu deeqo oo aanu keliyahuun ku mitidin inuu qaxwo ka faraqabsado ama uu adduunyo ku xisaabtamee cilmiga caafimaadku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay ummadaha siiyo ugu manno sheegtay rasuulkan inuu isagu bixiyey saa darteedna ay tahay sakadiisa iyo sadaqadiisa iyo in laga bixiyo waajibkiisa waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay inuu cadowga ka hakiyey cadowgii reer banu israa'iil markay ku soo go'aansadeen aan dilna ciise seefahoodii soo qaateen guriguu ku jira ay gaarka ka qabteen ilaahay saqafka koruayuu ka qaaday caalamka koruu geeyey ciise ma dhimanin calayhi salaam laakiin caalamka koruu joogaa aakhiru samaanka kolka uu soo dego dajaal cawarna uu diilo kadib ayuunbaa geeridu ku iman kartaa cadowgoo alla kaa difaaco oo uu kaaga hiiliyaana dee waa nicmooyinkay ka mid tahay ile waa niqmo iyo shar ilaahay uka sidaa ilaahay ugu manno sheegtay inuu cadowgii ka joojiyey waxyaabaha nicmadaah ugu manno sheegtay waxaa ka mid a ah inuu taageerayaal u diyaariyey taageerayaal taageerayaashaasi waxa weeye nimankii xawaariyiinta la jiray alxawaariyuun waa alansaar hiiliyayaashii wey taageerayaashii wey xoojiyayaashii sidii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam markii la doonay in la dilo maka isagoo jooga ilaahay uga dhex qaaday ee u geeyay madiina ansaartana ugu diyaariyey marka cadowgiioo ilaahay uu ka hakiyey iyo isagoo kuu diyaariyey koox kula hinjisa diintaoo ku garab gasho xawaariyiin la idhaahdo labadaba waa nicmo xawaariintu niman diinta ka daacadabay ahaayeen ilaahayna uga markhaati kacay an aaminuu bi wa birasuulii qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun saasay yidhaah ummadda islaamkana ilaahay waxaabu faray inay tusaale u noqdaan xawaariinto waxau idhi yaa ayuha aladiina aamanuu kama qaala ciisa bnu maryam lilxawaariyiina man ansaari ila allah qaal alxawaariyuuna naxnu ansaar ullah marka ansaar iyo xawaariyiin baa ilaahay isku fasiraya nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhti wakhtiyada ka dagaal uu ku jiray ayuu asxaabta la hadlay iyadoo habeen aad loo cabsanayo cadowguna meeluu ku jira la garanayninoo dee uu hore usoo kici karo oo aan arrinkiisu sugnayn waaryaa war inooga soo qaadaya buuhi cadowga sahanka yaa galayoo sugaya dhegtaa la huwaday nin waliba shibtu galay fa khaafa khawfan dadkii waa cabsaday zubayr ibnu cawaan baa aniga mar labaad buu ku celiyo aniga mar saddexaad aniga kaasuu nebi waliba xawaari buu leeyahy xawaariyi zubayr taageerahayga xoogga ahi waxa weeyaan xawaari waxa weeye zubayr marka halkaa in dee ismigaasi uu yahay xawaari inuu yahay mid taageeraha xoojiyo ah oo musaacida halkaa aynu ka qaadanayna nusuustaa isfasiraysa ee aanu tafsiirku ahayn keliya sida culimmada qaarkood yidhaahdaan waxaa xawaariyiin loogu magacaabay niman cadcad bay ahaanoo muuqaalkoodaa sidan ahaa muuqaalka manfaca ka muhiimsan sida nusuustaasi ay tilmaamayso id waqti xus qaala alxawaariyuun nebi maxamed obl waxaa dadka u sheegtaa ah, dhacdooyinkii taariikhda soo maray ummadaha iyo rusushooda soo kala maray bal hadda taana dib u xus id qaala alxawaariyuuna nimankii xawaariyiintahabaa waxay idhahdeen yaa ciisa bna maryam ciisiina maryam ahaayow hal yastadiicu rabbuka ilaahaagu ma karaa macnaha ma samaynayaa an yunazila calaynaa inuu nagu soo dejiyo maa'idatan xeedho minasamaai xagga kore ilaahay ma samaynayaa ma yeelayaa inuu xeedho xagga kore ka keeno su-aashaasay xawaariyiintu ciise weydiiyeen qaala markaa ciise waxau idhi ittaquu in kuntum mu'miniin ilaahay ka cabsada haddaad rumaysantihin su'aalaha joojiya way sababeeyeen qaaluu waxay dhahan nuriiddu waxaanu doonaynaa an na'kula minha inaannu wax ka cunno wa tadma'inna quluubuna qalbiyaashayaduna ay ku degaan wa naclama aannu yaqiinsanno an qad shadaqtana inaad noo run sheegto wa nakuuna aannu noqonno calayha xeedhadaa min ashaahidiina kuwa ka markhaati noqda ee yidhaahda mucjisada annagaaba goobjoogu ahayn qaala ciise bnu maryam ciise waxa uu ihi markuu ku qancay su'aashooda allaahumma anzil calaynaa maa'ida ilaahu xeedhadaa nagu soo daji min asamaa'i xagga kore naga sii takuunu lanaa waxay noo noqon ciidan maalin la xuso liawalinaa wa aakhirinaa kuwa iyaga hore iyo kuwa iyaga dambeba wa aayatan minka mucjiso xaggaaga ka timina way noqon warsuqnaa ilaahayna arsaaqo arsaaqadna waanu ka heli wa anta khayru raasiqiin kuwa wax cid siiya adiga u khayr badan qaal allaahu ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo u jawaabaya nebigaah codsigiisa ka jawaabaya innii munazziluha calaykum waan idinku soo dejinayaabaa ilaahay wuli faman yakfur qofka ka gaalooba bacdu intaa la soo dejiyey kadib minkum idinkoo isaga idinka mid ah fa innii anugu ucadibuhu waxaan cadaabi doonaa buu ilaahay yidhi cadaaban laa ucadibuhu axadan min alcaalamiin cadaab aanan cid kaloo caalamka ka mida cadaabin ayaan isaga cadaabi adkayn doonaa bal waa cidda ka gaalowda anigu waan soo dejina qisadani waa qisada loogu magac bixiyey suuradda suurat waa suuraddii sheegaysay maa'idada maa'idaduna waa xeedhada xeedhaduna waa weel noocuu doonayaba ha ahaadee uu ku jiro raashin wanaagsan oo la siinayo cid la maamuusayo saynu dee inaguba naqaanay xeedhadii had iyo jeer martida lagu sooriyeyn jiray xeedhadan iyada ah qisadeedii waa ka halkan ilaahay ku xuseeyo waxay ku timi sababteedu qur-aankaaba caddeeyee qisooyin kaleoo waxyaaba sii naaxnaaxiya oo shay aan asal lahayn sheegaba uma baahnine qur-aanku intaa uu sheegaba inaga filan nimankii xawaariyiinta nebi ciisey la hadleen waxay idhahdeen waxaanu jecelnahay mucjiso in la siiyo mucjisadaasina ay noqoto xeedho raashinoo caalamka kore ka imanaysa waxaa ku jira ilaahay umbaa yaqaana nebigan isagahay wuxuu ogsoon yahay had jeer ummaduhu markay soo ibtiloobayaan waa markay jaafaajirqi iyo muranka hor keenaan rusushooda sidii reer banu israa'iil iyo qisadii saca aynu ku soo arkaynay marka wuxuu ilaahay ka cabsada haddaa mu'miniintiinoo joojiya waxaa halkan haddaba ay yidhaahdeen hal yastatiicu rabbuk ilaahaagu miyuu karaa eeg nimankii waa niman muminiina marka miyuu karaa maxaa laga fahmayaa miyuu karaa dee ma karo ayaa laga fahmaya waa qof shakisan hadalkii saa darteed baa culimmada tafsiirku waxay ku macneeyaan hal yafcalu rabbuka ilaahaagu ma noo samaynayaa inuu xeedhadaa soo dejiyo macnaha muminiin kol hadday yihiin midhka u qalmaa waa kaa weeye kolkuu arrintaa ka abhiyeyna way sababeeyeenoo waxay idhaahdeen marka u horeeya waxaanu doonaynaa sibaa dee loo duruufaysan yahay inaanu wax ka cunno cuntadaas waa midh jira marka labaad qalbiga iyagaa degaya marka saddexaad waxaanu ogaanaynaa inaad risaaladan ka run sheegtay oo annaga iyo cidii aragtaaba way ku qancaysa oo qaanacaad dheeraadaannu sii kororsanayna markhaati baannu ka noqonaynaa aayadnimadeeda iyo mucjisadeeda wanakuuna calayha min ashaahidiin intaasay ku sababeeyeen waa sidii uu nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay u weydiistay inuu tusiyo waxa dhintay sida uu u soo nooleeyo qisadaa waxaynu ku soo marnay halkee suurat lbaqara aakhirkeeda ee ilaahay uhi shimbiraha qaadoo saa iyo saa eeg bal sida loo soo noolaynaya nabi ciise markuu sababahoodii ku qancay ilaahay wuu weydiiyey ilaahay ow xeedhadaa naga soo deji buu xagga kore isna sabab kaleu kusii darayoo wuxuu idhi takuunu lanaa ciidan liawalina wa aakhirina wa aayatan mink ilaahay oo maalinkaasi maalin taariikhiahoo aanu xusno oo ciida buu noqon doonaa munaasabadiisa laho mucjisun noqon doonaa ilaahay arsaaqadaadana nasiib awoodaadaa iimaanka noo kordhinaysana nasii had iyo jeer rusushu wixii ay ku qancaanay codsadaan ilaahay waa u yeelaa ilaahay wuxuu idhi qaala allaahu innii munasiluhaa calaykum waan soo dejinaya laakiin digniin baa jirtaoo intaa ay soo degtay qofka rumaysan waaya aayadnimadeeda ama ku qanci waaya ilaahay wuxuu cadaabayaa cadaab cid caalamka ku nool aanu cadaabin oo maxay ah dee cadaab aad u daran macnaheed waxa weye mucjiso ilaahay uu keeno codsi ku timi cidda ka gaalowda ilahay cadaab buu ugu jawaabaa digniintaasaa ilaah udeh culamadu tafsiir waxay isweydiiyaan xeedhadaasi miyay soo degtay mise may soo degin waxa ay u badan yihiin in ballanqaadkan ilaahayna waafaqsan inay soo degtay oo dabeetana ilaahay uu siiyey xeedhada iyadaa dee ilaahay baa wuxuu uhi qaala allaahu innii munazziluha calaykum allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna ballantiisa kama baxo kol haduu ilaahay yidhi waan soo dajinayaa balanta kama baxaya wuu soo dejiyey xeedhadaasina waxay noqotay mid xawaariyiinta codsigoodii lagu aqbalay iyo kii nabi ciiseba taariikhdeedii lahayd intii ay hagaagsanayd diintooda iyo kitaabkooda sidaa darteed baa baybalka ay imika haystaan nasaaradu aanu xusaynin xeedhadan iyo arrimaheeda toona ee qur-aankeena kariimkaha inuu xusay xaqaa'iq badanoo dee qur-aanku uu sheegayba ka masaxan ila rifan iyo lisan bay ku sameeyeen kitaabka waa kitaab la rifrifay jusaskiisaan iswaafaqsanayn baybalka alcahd alqadiim walcahd alxadiid waa liyunus walimarqas e, waliluuqa magacyaasha noocaasay ku kala sheegayaan waa kitaab lagu sheegayo oo haddana faraaralahoo aan jusaskiisa iyo aayadihiisa iyo faqaraadkiisa iyo suuradihiisa midna iswaafaqsanayn midna laga yaabaa inuu toddobaatan jis yahay midna lixdan jis taasaa bay kala tegsan yihiinna nicmada ilaahay uu nasiiye dadma wada haysta arrin kalea ilaahay uu ka hadlay subxaana arrinkaasi waa qaybkaa ilaahay isku xidhaya qaybku waa qayb horoo tegay oo maadiga ahaa iyo qayb la xidhiidha mustaqbalka caalimu lghaybi waashahaada waxa maqanaya wuxuu muuqdaba ilaahay isku siibuu ogsoon yahay qaybkana inagu qur ka qaadanayna ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu oo inoo caddeeyey qayb cid kale ay kaaga warrami karaysaa ma jirto taariikha sidan sugan ee faahfaahsan ee kalsoonidii iyo yaqiintii iyo shakila-aanta leh sheegayo cid kaleoo kugu sheegi kartoon ilaahay ahayn ma jiro marka qaybkii hore kolkuu ilaahay ka hadlay qaybka dambuu sheegaya haddana ee aakhiro la xidhiidha waxaad arkaysaa saddexda qisada qisada horeaynu soo dhaafay nicmooyinka ilaahay iyo aqoonta iyo awoodda uu siiye ciise iyo qisadan xawaariyiinta iyo ciise ku saabsan iyo qisadan ciise iyo su-aashiisa aakhira ku saabsan intoo dhammiba waxa ay caddaynayaan addoonnimada ciise ciiseka ilaahay saa u xoojiyey buu ahaa ee maalin la haystay oo cadow ku jahaysnaa ilaahay baa ka difaacay ilaahay baa u diyaariyay taageerayaasha ilaahay baa nicmooyinkaa ku gallabay ciise ciise xaqiiqadiisaa ilaahay halkan ku soo bandhigaya waid waqti xus nebi maxamedow qaala allaahu ilaahay baa wuxuu idhi yaa ciisa bna maryam waa su-aashii aakhiro maxkamaddii ilahay baa la taagan yahy arrinku waa adag yahay ciisuu ilaahay su-aal weydiiye wuxuu uhi yaa ciise bna maryam a anta ma adigaa qulta linnaasi dadka ku yidhi ittakiduunii aniga iga dhigta wa ummiya iyo hooyaday ilaahayni min duuni illaah laba ilaah inta ilaahay ka sokaysa laba ilaah naga dhigta ma adigaa ku yidhi wixii kristankaa idin caabudayay qaala markaa ciise waxau idhi subxaanak tansiihan laka ilaahayow adigaa ka hufan inaan hadalkaa kugu idhaahdo ama aad ilaah ku barbargala yeelato maa yakuunu lii imaha boonaba xalaali ma aha an aquula inaan idhaahdo maa laysa li bixaq waxaanan xaq iyo garu lahayn inaan idhaahdaa meeshaba kuma jirto in kuntu qultuhu ilaahayow haddaan idhi faqad calimta dee waad og tahay taclamu nafsi naftayda waxa ku jira waad ogta walaa aclamu maa fii nafsik waxa ku jira adiga kuu gooniya ma garanayo inaka anta callaamu lquyuub waxa maqanoo dhan ilaahayow aad baad ogta waa ciisoo isbaraxaya maxkamadii ilaahay maa qultu lahum umaan odhannin nimankii reer banu israa'iil ilaa maa amartanii bihi wixii aad aniga ifartay umbaan idhi oo maxay ah an icbudullah ilaahay caabuda rabbii wa rabbakum aniga iyo idinkaba rabbiga inoo wada ahaa towxiidkaa waan gaadhsiiyo waan ku hubsaday wa kuntu calayhim shahiidan dee markhaati ku ahaa ilaahayow ummadda ah dumtu fiihim intii aan dhex joogay reer banu israa'iil intii aan dhex joogay markhaati waan ku ahaa wuxuun waan ka sheegi karayaa wixii aan ka ogaa falammaa tawafaytanii kolkii aad adugu iga soo dhex qaaday ee aad caalamka kole i keentay kunta ilaahay oo waxaad ahayd anta adugu alraqiiba calayhim kii ilaalinayay dee ilahay ou kii ilaalinayay baad ahayd anaa kugu ogahay wa anta calaa kulli shayin shahiid wax walba markhaatibaad ka tahy in tucadibhum ilaahayow haddaad ciqaabto fa innahum cibaaduk waa addoommahaagii adiga iska leh adiga addoomma ima aha isku mid baannay wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fa innaka adigu anta adigu alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad le baad tahay weli isbaraxaad ka wanaagsan maad arka isagu maray nimay ku hadhay hawle haysaa iyagiibaa markaa lagu soo jahaysanayaa la leeyahay dee ku sheegayseen ilaah ama ilaahnimada inuu qayb leeyahy ama ina ilaahay inuu yahay qaybaha kiristanku sida ay qabeen waa kaasoo saasuu ku hadlaya idinku ka jawaaba haddaba fashilaatii weynayd baa markaa ku dhacday gaaladii faraaraha lahayd ee filiqsanayd ee kala duduwanayd ee naxliga iyo balaayada la guurayay iyagay ku hadhay markaa sidaa darteed baa qisada waxa ka muuqanaya nabigani inuu aad uga yaabsan yahay aad u diidan yahay aad u karahsan yahay wixii ay ku sheegeen kuwii caabudayay duun allah wixii ay ku sheegeen wuu ka xun yahay isagu waxa uu muujiyey ilaahay subxaana markuu su'aalahan weydiinayo in cadowga lagu fadeexadaynayo gaalada laakiin ilaahay aan xaqiiqa ka qarsoonayn taasuu caddeeyey subxaana waxa kaleoo nebigani uu tilmaamay kuwani inaana isaga addoommo ahayne ilaahay adoomo addoommo yihiin ilaahay ou imika laga bilaabo waxaa doonto ka yeel ma wax loo doodaabaa waa kaafire kaafirku miyuu xal leeyahay maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha anigoo darka dul taagan kawfarka laydhaa oo ummadda ka waraabinaya oo dadkuu ka hirqanayo laga dhargayo ayaa halkaa waxaa ka soo baxaya qaar calaamadii ummadda leh calaamadda ummadda nebiga waxaa ka mid weysada intuu qofku ka weysaysto ayaa iftiinta marka qaar dee hadday doonaan weysadiiba laho intii iftiimaysaa soo baxaya malaa'igunbaa meel dhexe isu taagayso ganafkaasunbay ka wada garaacayaan sanka xaggaasay ula kacayaan waxaan leeyahay ummatii ummatii waa ummaddaydiiyo ka daaya dabeedna waxaan leeyahay ma ogide waad ka soo maqnayde innahum hayaruu wa badaluu bacdak diintii bay dabadaadooriyeen waa alla doori diintii dooriye wey ilan dadku wuxuu alla doori ku noqdaa inay diinta ilaahay dooriyaan macnaha waxay ka been sheegeen hadyigaagii iyo islaamnimadii tusaale xun bay noqdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay suxqan suxqan allaha fogeeye allaha fogeeye ay liman badala diin qofka diintii dooriyee ka been sheegay ee islaamnimadii uu sheeganayay ka run sheegi waayey ee qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafay allaha fogeeyo ayuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka cidina ciduu nebi maxamed habaalay cid dambe u gurmanaysaana ma jirto marka nebigani waxa uu leeyahy in tucadibhum fainahum cibaadu in takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim haddaad cadaabtana waa addoommahaagiyo cidi kugu iman mayso haddaad u dembi dhaaftana itaal itaaldarra maahee adoo awood iyo xikmad labaad u dhaafi karaysa lidaalik ayaa nusuustu ayna qur'aan iyo xadiidba qofkaasi kol hadduu gaalnimo ku dhintay inuu rajala'aan yahay walow nebiba ha dhalo ama isaguba nebi ha dhalo qur taa tusaalayaal badan buu inagu siiyey aayaddaa markuu ahriyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo suuraddan ku cibaadaysanaya habeen aayaddaasaa qabsatay oo u dhaafi waayey ayuu habeen dhan ku celcelinayay kaana yuradiduha in badan buu celcelinaya celcelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam abidar saxaabiga la ydhaahdaa wuxuu nebigoo akhriyayaan maqlay kolkaasuu u akhriyaa haddana wuu ku soo celiyaa haddana wuu ku soo celiyaa haddana wuu ku soo celiyaa ragcadaha kala duwan buu ku celinaya ragcadda lafteedana uu ku celcelinaya ilaa waagu baryay de way kaa qabsatee waa sidee ayaan ku idhi buui soo adigan dhaafiba kari waayo aayaddan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muuqaalka qiyaamaha ayaa hortiisa yimi oo si cajiiba ah u arkaya markaasaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu intuu ilmeeyeyba waxa uu lahaa ummatii ummatii ummatii ilaahay ummadayda ilaahay ummadayda haddii ciise sidaa isagu yidhi ilaahay anigu ummadayda ayaan kuu weydiinayaa naxariis malaggaa ilaahay usoo diray malakul jibriil markaasaa leeya waxaad ugu bushaaraysaad u sheegtaa kugu xumayn mayno insha allah waxaad ka xumaatana arki maysa ummadaada arki mayse ee waad ku farxi doontaa insha allah inta ahlu jannaha noqonaysaana way badan doontaa saa buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa in naxariista ilaahay iyo jannadiisa iyo shafaacadayduba ay gaadho qofka aan ilaahay u shariig yeelinen gaalnimo ku dhimanin riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inay ahlu jannaha barhkii noqon doonaan insha allah ummadani waaya marka nabigaasi sidaasaa uu yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum ciisaha la caabuday waa ka sidaa yidhi ilaahayow tawxiidkii umbaa faray oo aan gaadhsiiyey saasuu isu barax alla wuxuu idhi qaala allaahu rabbi waxa uu idhi haadaa maantoo qiyaamaha ah yowmu waa maalin yanfacu saadiqiina sidquhum runlayaashii runtoodiibaa anfici ninkii run sheegi jiray maanta runtiisiibaa anfacaysa oo horu marinaysa lahum waxay leeyihiin dadka runlayaashu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar jannooyin hoostooda webiyaal qulqulaya khaalidiina fiiha abadan weligoodba way ku waarayaan radia allaahu canhum waradu canhum ilaahay bay ka raali noqdeenoo isaguna raalli buu ka noqday radia allaahu canhu ilahay ka raali noqday markaas iyaguna raalli noqday dalika alfawz alcadiim taasina waa liibaan weyn inuu ilaahay kaa raalli noqdaa liibaan aad weyn weeye lilaahi mulku samaawaati walard ilaahay waxa uu leeyahay keligii oon cidi ugu imanayn lahaanshaha samooyinka iyo lahaanshaha dhulka wamaa fiihinna iyo waxalla waxa ku dhex jira wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaha isagaa karoon waxba ku adkaanayn saasaa ilahay qaal allah ilaahay baa yidhi sidaa waa qiyaamii baa ilaahay ogaysiiskaa bixiyeyoo wuxuu dad kala bax ninkii sidaa nebi ciise run u sheegay runtiisi maanta way anfacaysa asaadiqiin ambiyada ilahay waa saadiqiin ciise run buu sheegay runtiisii way anfacaysaa maanta uu ku nabadgelaya kii been ka sheegaya ciise ama beenaalaha ahaa kaafirka ahaa kiristanka ahaana adhaxjab weeye maanta ilaahay wuxuu ugu bushaareeyey jannooyin iyo dheeraad jannadii markuu sheegay buu yidhi radia allaahu canhum waraduu canh liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada dadka samafalayaashaha xusna jannay leey iyo dheeraad oo raallinoqoshaha ilaahay wuxuu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu geliyay jannada ayaa wuxuu leeya wuxuuni weydiista dee ilaahayo maxaanu ku weydiisanaa wax dhan walba waannu iska dhigno waxalla waxaanu u baahnaynba waadna siiseen waa meesha la arkaya qofka bani aadamka ahoo marun dhuxushu ay ka soo dhacdo dhargey qofka bani aadamka ahi intuu halkan joogo inuu yidhaahdo iga daaya iyo waan dhargay soo wada mooyaane hal min sidii naarta inuu yidhaahdo mooyaane lama hayo walan yamla'a jawfa bni aadama ila turaab intuu ifka joogo calooshiisa waxaa buuxin karaa ciidda afka laga guraya marka iilka la dhigo wax kaastaba buuxiyaan halkaa waxay leeyiin ilaahay waan aragna wax allo waxaanu ku weydiin karaynaa ma jirto marka ilaahay waxa uu leeyahy raalli noqoshahaygii baan idiin dhiibay oo aan idinku dejiyay oo weligaydin cadhoon maayo cadhadayda ka aamin noqda allahuma min haulaai marka radia allahu canhum waraduu can saa darteed baa ilahay uhi dalika alfawz alcaiim ilaahay raali noqoshihiisa iyo jannadiisoo laisku qoofalanoo la helaa liibaanta weyni waa wuxuu ilaahay suuradda kusoo gebagabeeyey maadaamay mowduuca caqiidada aad ugu nuuxnuuxsanaysay oo qaarba wax sheegeen lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihin wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay isagaa milkiga leh bimaa fiihi ciisa calayhi salaam wa cusayr waalmalaa'ika wax alla waxa saalixiinta lagu sheegay ilaah iyaday ku jiraan isagaa ilaahay isku wadala ciriya dhuliya waxaa ku jira addoommay wada yihiin isaguna waa khaaliq wixii ka soo hadhayna waa makhluuq wahuwa calaa kulli shayin qadiir allah subxana wa tacala